alxamdu lilaah rab lcaalamiin sal allahu ala muxamed wala ali muxamed wslama tasliima kaiira eh, waxaynu kusoo jiray xadiidkii dheeraa ee alisraa walmicraaj ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in la dheelmiyey oo markii hore la geeyey beytulmaqdis markii dambena eh, samaawaadka la korsiiyey marka midna waxa la yih alisraa midna waxa la yih almicraaj marka labada si sariixa micraajkana waa la ishaara subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah waa israagii ayaa lagu sheegay micraajka laftiisana waa la ishaaray xaggee lagu ishaaray aayaat mutacadida yaa sheegi karaa shekhm adiga <laughs> arday la weydiinaya sheekhe waayahay suuratu najmi waa lagu ishaaray weliba iska sariix bay iskaga dhowdahay lafteedu yacnii waa tan la tilmaamaayo walaqad ra'aahu nazlatan ukhra cinda sidrati almuntaha cindaha jannat alma'wa id yaksha sidrata maa yaksha maa zaaqa albasar wamaa tagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayaadka suuratu najmi waa lagu tilmaamay wa suuratu lsraa lafteeda waa lagu tilmaamay wama jacalna alru'ya alatii araynaaka ila fitnatan linnaasi waashajarata almalcuunata fi lqur'aan alru'yaana looma jeedo riyo nebigu manaam ku riyooday muraadku maaha ee waxaa laga tilmaamayaa waa aragtidii nebiga calayhi salaatu wasalaam la tusay leylat alisra walmicraaj oo soo jeedka ahayd bay ku saabsantay laakiin waxaa haalib ah marka la sheegaayo aragtida soo jeedka ah, ru'yatun in masderka laga dhigo marka aragtida manaamka hurdada ah loo jeedana ru'ya in la yidhaahdo saasaa haaliba laakiin waa min hayri ilghaalib waxa la isticmaalaa ru'yana in loo isticmaalo aragtida soo jeedka ah in loo isticmaalo sida mawdicaba loogu isticmaalo culammada jamaahiirta ahlusunna waljamaca waxay qabaan hadday markaa salaf iyo khalafba tahay inay marka alisraa walmicraaj inay ku dhacday soo jeed ku dhacday jasadka iyo jidhkoo wada socdana in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lana gudiyey lana dheelmiyo samaawaadka la korsiiyey ee ruuxdoo keliya ama naftoo keliya inaynay ahayn waxaa laga sheegay laba saxaabi baa laga sheegay inuu marka uu yidhi ruuxda keliya ayaa markaa alisraa walmicraaj ku dhacay mucaawiye iyo caaisha ayaa laga sheegay waxayse sheegeen culamada qaarkood inay ka asixin oo sanad ahaan aynay ka sugnayn saas aawadeed khilaaf saxaabada arrinka looga hayaa oo haabit ahi ma jiro waxay noqonaysaa in waxa weeye saxaabadii qowl khilaafsan qowlka inaan laga hayn in jidhka iyo ruuxda oo wada socdo ku dhacayna waxaa laga qaadanayaa dawaahirta aayaadka subxaana aladii asraa bicabdihi cabdina waxaa la yidhaahdaa aljasadu waruuxu macan jidhka iyo ruuxda wada socdaa la yidhahdaa ruuxdoo keliya cabdi lama yidhaahdo ruuxdoo keliya cabdi lama yidhaahdo marka sida eh, saxiixa culammadu sheegeen waa saas weeye eh, waxaynu soo sheegnay inay soo jeed ku dhacday alisra walmicraaj xadiiskana wuxuu tilmaamayaa bayna ana cinda albeyti bayna alnaa'imi walyaqdaan inuu hurdo iyo soo jeed u dhexeeyey ahlucilmigu waxay yidhahdeen markii la bilaabayo la kaxaynaayey xaaladdaasuu sidaa ku sugnaa inuu hurdo iyo soo jeed u dhexeeyo laakiin markii dambe waxay ahayd soo jeed yani bad'igii la bilaabaayey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la gudinayo la guuraysiinaayey xaaladdaasuu labadaa u dhexeeyey laakiin markii dambe wuxuu ahaa mid waxa weeye markaa soo jeeda ayuu ahaa oo aan labadii sidii ugu dhaxayn saasuu ahaa xadiidkan dheer iyo aayaadka ku soo aroorayba alisraa walmicraaj waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa wax caddaynaya nebinimadiisii caddaynaya umuuro badanoo cajiibaanu ka waramay waxyaalo badan oo haybiyaadana waa sheegay oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam la tusay wax badanoo inaga inaga qayb ah oo nebiga la tusayna waa sheegay ashyaa uu ka warramo oo nebiga looga warramay calayhi salaatu wasalaam waa ku jiraan marka qaybkaasi qayb nisbiga iyo qayb mutlaqa mid kastaba ha ahaadee ashyaa badan oo qaybiya nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa ka warramay xadiiskana waxaa lagala baxayaa fawaa'id fara badan baa lagala baxayaa oo laga deliishanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay buraaq buraaqaasi waxa weeyaan waa noole afar addi ku soconaya oo la fuulaayo rakuub laga dhiganayo baqashana waa ka yartahay buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dameerkana waa ka weynti xagga xajmi ahaan marka laga eegayo laakiin xagga dheeraynta haddii laga eego dameer iyo baqal iyo faras toonna lama dheeraynahee mid walba waa ka dheeraynaysa waxaa markaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay meesha araggeedu gaadhay tallaabadeeda dhigays yacnii halka mar waxay tallaabsanaysaa ilaa inta isheedu wax ka aragto waa masaafa tawiila taasina waxa weeye saasay marka ahayd buraaqaasaa la saaray buraaqaana wuxuu u raacay ilaa bayt lmaqdis masjid alaqsa laga gaadhaayo masjid aqsa markii la geeyey ariiqa waxyaaluhu kusii arkay waxaa ka mid a qabrigii nebi muuse calayhi salaam inuu sii maray agtiisa oo uu yidhi markaa waxa weeye mawdica intuu tilmaamay inuu yihi qabrigiisa halkaa ku soo maray isagoo markaa qabriga gudihiisa qaa'iman yusallii xaaluu taagan yaho tukanaayo oo qabriga gudihiisa uu ku tukanayo laakiin riwaayada caynkaa sheegaysa bukhaari isagu ma soo warin muslim baa la gaar noqday muslim ayaa la gaar noqday culamada xufaada qaarkoodna waaba cilleeyeen oo cillo ayaabay u sheegeen marka waxay ka mid tahay axaadiistay culammadu isku khilaafeen muxadisiintu isku khilaafeen sixadiisa qadarkaas taasay ka mid tahay waatuu ibnuqayim odhanayo qalbiga waxaa kaga sugan filqalbi minhu xasiika yani qalbiga waxbaa ka xaganaya saas aawadeed baa bukhaari isaga ilaaliyey culamada qaarkoodna axaadiistii ay qabsadeen baabay ku dareen laakiin hadduu sugnaado lama gaar aha muuse iyo nebiyadu toonna in qabriga gudihiisa lagu tukado waayo waxaa soo aroortay xadiiska ibnu xibbaan soo wariyey oo sheegaya inuu markaa qofka muuminka marka qabriga la dhigo oo labada malaka ay u yimaadaan oo su'aalaha ay weydiiyaan oo su'aalihii uu ka jawaabo inuu dabeed ka odhanayo idaaye haddaba aan tukadayn idaaye aan tukadayn ibnu xibbaan waa saxiixinayaa bacdi kale culammada ka midna waaba taxsiiniyeen waxay yidhahdeen waa xasan buraaqa wuxuu u raacay ilaa masjid alaqsa masjid aqsa markuu tegey waa la xidhay daabaddii yani masjid aqsa agtiisaa lagu xidhay nebiguna calayhi salaatu wasalaam masjid aqsa ayuu galay dabeedna waa ku tukaday in arwaaxda nebiyada loo keenay oo iyaguna markaa la tukadeen nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa soo aroortay kadib markii dambe buraaqa samada uma korin yani waxaa laga yaabaa dadka qaarkood eh, buraaq buu raacay inay u qaataan ilaa samaawaadka buraaqa inuu raacay laakiin buraaqu waa ilaa masjid aqsa aalad micraaj la yidhaahdo samada lagu koro allah baa yaqaan kayfiyaday tahaye ayuu samada ku koray taasaa lagu korsiiyey buraaqu halkii bay kusii xidhnay si hadhow marka la soo dejiyo yacni loo soo saaro ilaa maka sidii baa markaa samaawaadka lagu korsiiyey toddobada samaba waa koray waana la dhaafiyey sidratulmuntaha ayuu markaa gaadhay markii samaawaadka la korsiiyey wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam samada koowaad markii uu garaacay jibriil uu garaacay waxa li waa kuma wuxu uhi waa jibriil yaa ku weheliyaa lagu yidhi wuxuu ihi maxamed waxaa la yidhi mayaa ma cid baa loo diray si waxa weeye samada loo soo korsiiyo bimacnaa idan miyuu haystaa markaasuu yidhi haa marka waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a oo laga dariishanaayo qadarka aynu tilmaannay yacni dhowr nin marka inay gogol ku wada seexan karaan haddii mid walba cawradiisu asturan tahay dhowr nin inay gogol keliya ku wada seexan karaan haddii waxa weeye cawradoodu ay asturan tahay eh, ayaa laga qaadanaya wadakara bayna rajulayn waa inagii soo maray eh, waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mida marka ruuxa la yidhaahdo waa kuma inaanu ana iyo wax la mida aniga weeye iyo wax la mida inaanu odhan markuu guryaha garaaco ee uu magiciisa sheego jibriil wuxuu ihi jibriilu ma odhan ana axaadiis kaleoo mawduuca sheegaysana waa jirta markii la yidhi yaa kula socdana wuxuu sheegay cidda la socota markay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen ma cid baa loo diray si samada loo soo korsiiyo bimacnaa miyaa loo ogolaaday wuxuu yidhi haa waxaa laga qaadanayaa qaadanaya cadliga in la aqbalayo ayaa laga qaadanaya yani haddii markaa e, shaksi waaxid shaksi kelii uu war sheego ou cadli yahay warkiisa in la aqbalayo ayaa laga qaadanaya kadib samadii adduunyada samaa dunyaa samadii inoo dhoweyd wuxuu ku soo maray aadam ayuu ku soo maray markaa wuu salaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa qaadimka ka yimaadaa ama soconaya cidda uu soo maro inuu salaamayo oo salaamta inuu isagu bilaabo inuu leeyahay ayaa laga qaadanaya salaamtii waa laga qaaday laakiin riwaayadani ma sheegin oo marka uu odhanaayo marxaban bika min ibnin wanabiyin macnaheedu maaha aha inaanu salaamtii ka qaadin laakiin markuu salaamtii ka qaaday dabadeed buu hadalkan kale ku odhanaya tarxiibka iyo soo dhoweynta ah waxaa laga qaadanayaa cidda yacni markaa kuu timaada in la soo dhoweeyo oo tarxiibkaasi inuu fiican yahay baa laga qaadanaya samadii markaa labaad markii waxa weeye ay dooneen inay galaan sidii si leeg baa loo weydiiyey jibriil oo lagu yidhi waa kuma dabeedna wuxuuhi waa jibriil yaa ku heliya wuxuu ihi maxamed su-aalaha sidii bay u weydiinayeen sidii oo kale aanu ugu jawaabay yacnii ruuxda ama nafta aadam baa ku sugan samaa'u dunya wa ilaa jasadkiisu dhulku ku aasan yahay yacnii ruuxda aadam ayaa samaa'u dunya ku sugnay samada labaad wuxuu ku maray ciise iyo yaxya ayuu ku maray ciise iyo yaxyana waxay ahaayeen habarwadaag bay ahaayeen yacni saasay ahaayeen oo qaraabadaa gaarkiina waa ka dhexaysay marka labadubana waxay ku sugan yihiin isku samay joogaan isku sama ayay joogaan nebiyada nebiga uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka isiran yahay oo tafiirtiisii uu noqonaayo markuu u yimaado wuxuu ku soo dhowaynayaa nebigaasi marxaban bika min ibnin wa nabiyin buu hadduu tafiirtiisii ka mid yahay muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya inuu inankiisiina yahay nebina yahay haddaanu markaa tafiirtiisa nebi muxamed ka mid ahayna nebigaasi wuxuu ku soo dhowaynayaa marxaban bika min akhin wa nabiyin waa inuu walaal yahay nebina yahay sidaasuu ku soo dhoweynaya sidaas ayuu ku soo dhoweynaya marka waxaa kaloo xadiidku sheegayaa nebi yuusuf calayhi salaam inuu markaas soo maray oo uu salaamay sidii oo kalena markaa u soo dhoweeyey riwaayadka qaarkood waxaa ku soo arooray waxaa la siiyey shatra alxusni quruxda ee nuskeed baa la siiyey yacnii kala badhow badh quruxdii baa la siiyey waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam qurux dhammaystiran baa la siiyey nebi yuusufna waxaa la siiyey quruxda nebi muxamed la siiyey nuskeed baa la siiyey haddii laga eego yacnii xagga jamaalka waxay ahlucilmigu yidhaahdeen qurux kaamila la siiyey nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam waxay isweydiiyaan culamada qaarkood oo haddii nebi maxamed qurux dhammaystiran la siiyey nebi yuusufna shatra alxusni la siiyey nuskeed la siiyey dee yuusuf markaa dumarkii waa kuwii ku fitnoobay oo quruxdiisa intay la yaabeen dee qaarkood ay dooneenba markaa inuu yacni markaa xumaan ay ka dalbeen qaarkood waatay xumaan ka dalbeen hadday caynkaa tahay maxaa loogu fitnoobi waayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen anwaarta jalaalkee ku sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam nuurarka waaweyne ku sugan ayaa markaa waxa weeye yacni markaa ashyaada wax ka mida qariib yacni markaa dabeedna quruxdiisa aynay saani aynay marka uga boganayn culamada qaar baa sidaa ku jawaabay allahu aclam xadiidku wuxuu sheegayaa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee samada afraad uu ku maray idriis su'aalaha kale sidii uu markaa inta horeba ku sugnayd baa ku sugan nebi idriis inuu ku maray isaguna wuxuu ku soo dhoweeyey marxaban min akhin wa nabiyin waxaana mashhuura culammada qaarkood agtooda ka caan ah idriis inuu ahaa jaddu nuux nuux awowgii inuu ahaa sida caankii sidaas weeye haddii la yidhaahdo marka idriis wuxuu ahaa nuux awowgii buu ahaana wuxuu noqonayaa dee in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tafiirtiisii ka mid yahay ayuu noqonayaa marka min akhin wa nebiyin ma yidhaahdiin ee wuxuu odhan lahaa min ibnin wa nebiyin buu odhan lahaa mana odhane min akhin wa nebiyin buu yidhi axaadiista saa ku soo aroortayna ismay khilaafin culamada qaarkood weji aan xoog badnayn oo daciifa bay bacdu ahlicilmi sheegeen oo yidhaahdeen tawaaduc ahaan buu min akhin u yidhi wailaa ilaa markaysa markaa waxaan yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ubadkiisii buu ka mid yahay ubadkii idriis ayuu ka mid yahay maadaama markaa nebi maxamed dee nuux gelaayo isaguna awowgii nuux uu yahay dee wuxuu noqonayaa markaa inuu tafiirtiisii ka mid yahay muxammed ayuu noqonaya laakiin tawaaduc buu u yidhi wejigaasi ma xoog badna waayo tawaaduca wanaagsan nebiyada kaleba waa la imanayeen atawaaduc almaxmuud nebiyada nebi ka madhnaa ma jirin haddana waxa weeye may odhan min akhin wa nebiy ta kale waxaa qariib ah yacni in la yidhaahdo ubadkiisii buu markaa min akhin ku lahaa tacbiirka caynkaasi saas yadaa buu qariib u yahay marka calaa kulli xaal qowlkaasi wuxuu noqonayaa qowl aan qawi ahayn saas aawadee waxay u daliil tahay inaanu markaa jaddu nuux aanu ahayn idriis inaanu ahayn jaddu nuux ahayn nuux awowgii inaanu ahayn nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aanu tafiirtii idriis ka mid ahayn qisadiisa marka laga warramayana ambiyada reer banu israa'iil baa lala sheegaa marka calaa kulli xaal yani waxa weye saasaa min akhin wa nabiyin xadiisku u sheegaya samadii shanaad nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku maray haaruun ataa marka calaa lagu gudbiyo waxay noqonaysaa marka muruur faataynaa calaa haaruun iyo faataytu calaa muusa yacni muusaan u tegay bimacnaa waan soo maraa laga tilmaamaya waan soo maray yacni socod buu ku jiraa oo marba xagga sare ayuu sii korayaa laakiin ciddan kuma dhammaanayo ee waa ka gudbayaa marka waa soo maray ayaa markaa macnuhu dhacaya faataytu calaa muusa muusaan soo maray iyo fa ataynaa calaa haaruuna haaruun baanu soo marray waxaanu soo marray haaruun markaa saas ayaa markaa macnuhu dhacaya nebi haaruun wuxuu ku maray samada shanaad isna waa soo dhoweeyey nebi muusena calayhim assalaam jamiican wuxuu ku maray samada markaa lixaad ayuu ku maray isaguna waxa weye waa soo dhoweeyey halkan waxa weeye oohinta markaa uu ooyey nebi muuse u ooyey wuxuu u ooyayaa jacaylu markaa jeclaa yacni in ummaddiisu ay fara badan lahayd oo aada ugu intifaaci lahayd marka rumayntiisa iyo raacitaankiisa oo cadad badani jannada ka geli lahaa sidaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu u badan tahay cidda jannada ka gelaysa u badan tahay waana innagii soo sheegnay xasad inaynay ka ahayn ma inaan leeso odhan waa xasad waxaana kale jira saynu shalayba ishaaray farqi u dhaxeeya bayna alxasadi waalkhibta xasad iyo khibta kale jira yacni xasadku waxa weeye waa tamani zawaali nicmat alghayr nicmada cid kale leedahay in la tamaniyo la jeclaysto inay ka zuusho ka tagto ayaa waxaa la yidhahdaa xasad nicmada cid kale leedahay in la jeclaysto inay ka tagto ka suusho ayaa waxaa la yidhaha xasad iyaduna waxay sii qaybsantaa marka laba qaybood inay ciddaasi jeclaato nicmada in laga qaado ciddaas oo isaga lagu soo wareejiyo iyo inuu jeclaysto in laga qaado walow yaan laguba soo wareejinbe waa laba nooc labada nooc waa xasad nooc kale waxaa la yidhaha la yidhaahdaa waa tamani markaa khayrkaasoo kale la jeclaysanayo inuu helo laakiin in ciddaa laga qaado nicmadaas aanu jeclaysanayn oo tamaniyeyn marka khibdadu wax wanaagsan haddii marka waxa la tamaniyo oo khibda ay tahay waa shay maxmuuda oo fiican weeye ya laa xasada ila fi snatayn xasadka waxaa looga jeeda lafdigunbaa xasad lagu itlaaqaye khibdaa loo jeeday yacni khibda ayaa loo jeeday marka waxa waa wanaaggaa la jeclaysanayo markaa saasay ahayd wanaaggii mid la mida in la siiyo marka xasad ma aha xasadkuna waa madmuum nebiyaduna waa ka nasahan yihiin oo waa ka dheer yihiin marka waxa weeye inuu atbaacdiisu saasoo kale noqon lahayd mid fara badan ayuu tamaniyayey oo markaa jeclaysanayey marka taasna saas yadaa ayay marka ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigan israa walmicraaj nebiga la gudiyey oo la dheelmiyey waxay ahayd wakhtigii qabla alhijra wakhtigii cahdigii makay ahayd wayse isku khilaafaan culammadu taariikhdeed iyo goortay ahayd waxaase la isku waafaqsan yahay qabla alhijra inay ahayd baa la isku waafaqsan yahay culammadana aqwaal badan bay ka leeyihiin oo sannaddii layskuma waafaqsanaa bishii layskuma waafaqsanaa habeenka intay bishu ahayd intaa midnaba layskuma waafaqsana culamada qaar waxay leeyihiin waxay ahayd qabla alhijrati bialaai sanawaat yacni saddex sano ka hor hijrada saasay culamada qaarkood yidhahdeen qaar waxay dhahaan sanad iyo barh bay ka horrayse qaar waxay dhahaan toban sanay ka horrayse waa gaab aada u kala fog ya sanad iyo barh bay ka horraysay ama saddex sanay ka horraysay ama toban sanay hijrada ka horraysay waxay ku tusinaysaa inaan markaa aan la xafidin sannadii iyo bishii toonna sidaas aawadeed dadka qaarkood waxaa caanbaxay oo ku saabsan inay habeenka toddobiyo labaatanka rajab ay ahayd ma sugna yacni wax sanadoo saxiixoo loo hayaa ma jiro inuu alisraa walmicraaj dhacay toddobiyo labaatankii rajab inuu dhacay wax daliiloo loo hayaa ma jiro wax daliila oo loo hayaa ma jiro marka habeenkaa in la xuso oo markaa xus lagu gaar yeelo ama xaflad ama wax la midana ah, ma soo aroorin in la yidhahdaa la xuso oo xus baa lagu gaar yeelayaa mid marka waxa soo arooray maa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu kuma gaaryeelin wax xusid ah haddii xusid lagu gaaryeeli lahaa dee waa la xafidi lahaayoo taarikhdaa la garan lahaa waa la xafidi lahaayoo taarikhdaa la garan lahaa haddii xus lagu gaar lahaa marba haddaan marka waxa weeye taarikhdiiba la garanayn oo sanadii aan la garanayn oo bishii aan la garanayn oo sanad saxiixa loo hayn oo habeenkii aan la garanayn kullu daalika waxaa caddaynaysaa umuuraha dhammaantood waxay caddaynayaan inaan wax xusida oo lagu gaaryeeli jiray aynay jirin ama ha ahaato xaflado la sameeyo ama markaa camal kaleba ha ahaatee in lagu gaar yeelaa inay jiri ayaa laga qaadanaya waa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faatayna asamaaa asaabica waxaanu markaa tagnay samada toddobaad baanu gaadhnay yacnii halkii laga gelaya albaabkeedii qiila man haadaa waxaa lagu yidhi kani waa kuma yani kan garaacaya qaala jibriilu wuxuu ihi jibriil qiila waxaa la yidhi man macak yaa ku weheliya qaala wuxuu ihi muxammadun muxamed baa i heliya muxamed ayaa i heliya qiila waxaa lagu yidhi awa qad ursila ilay miyaa loo diray cid si waxa weeye samada loo soo korsiiyo qaala wuxuu idhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi yacnii soo dhoweyn baanu soo dhowaynaynaa ama allah soo dhoweeyo ama waxa weeye wuxuu la kulmay yacni markaa meel waasica ayuu la kulmay ama tarxiib iyo soo dhoweyn buu la kulmo macnaha mastarnimada la eego wala nicma almajii'u imaatin baa wanaagsanaaday jaa'a ay alladii jaa'a ka ammaanta lagu gaar yeelana ka yimi weeye fa ataytu calaa ibraahiim waxaan soo maray calaa ibraahiima ibraahiim baan soo maray yacni gaadhay oo soo maray fa sallamtu calayhi waa salaamay kollayba salaamta waa ka celinayaan laakiin riwaayadani ikhtisaar baa ku sugan oo hadalka la soo koobay fa qaala marxaban bika min ibnin wa nabiyin wuxuu yidhi soo dhoweyn baan ku soo dhowaynayaa ama ilaahay ha ku soo dhoweeyo soo dhowayn min ibnin wa nebiyin xaalaad markaa inan tahay wa nebiyin iyo nebi tahay fa rufica ilaya albeyt almacmuur waxaa lay kor yeelay oo bimacnaa daaha layga qaaday beyt almacmuur ayaa markaa lay tusay wuxuuna ku sugan yahay samada toddobaad ayuu ku sugan yahay beytulmacmuur waxaanu ku beegan yahay sida marka axaadiista qaar ku soo aroortay kacbadu ku beeganyo toos ugu beeganyahy samada toddobaad baanu ku sugan yahay kacbadaanu toos ugu beeganyahy albaytulmacmuurna waxaa loo yidhi markaa malaa'igta camiraysa oo waxay ku camirayaan dee cibaado ayay ku camirayaan fasa'altu jibriila jibriil baan weydiiyey yani muxuu ahaaday yani beytkaasi muxuu yahay muxuu kani yahay faqaala wuxuu yihi hada albeyt lmacmuur kani waa beyt lmacmuur weeye waa gurigii la camiray yusallii fiihi kula yowmin sabcuuna alfa malak waxaa ku tukada maalin kastaba toddobaatan kun oo malag baa ku tukada maalin kasta toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukada idaa kharajuu lam yacuuduu ilayhi markay ka baxaan kuma soo noqdaan aakhira maa calayhim wakhtigii ugu dambaysay xaalay tahay bimacnaa malaa'igta cadadkoodu inuu aad u badan yahay laynoo sheegayaa maalin kasta toddobaatan kun oo malag baa gelaya oo ku tukanaya maalin ay toddobaatan kun ee malag ka dhinmayaa oo hal malag ka dhinmayaa ma jiro maalin kastoo toddobaatanka ee malag waa buuxaan tiradooda waa dhammaystiranta malag galayna mar labaad ma galo oo fursad uma helo inta malaa'igtii kale oo dhan gelitaankii ay soo dhammaystaan mar labaad inuu ku noqdo maalin kale adduunyadu waxay dhammaanaysaa iyadoo malag hore u galay aanu dib u gelin subax toddobaatanka kunee malag wax ka dhinmayaana ma jiraan halkaa waxaad ka garanaysaa cadadka malaa'igtu siday u fara badantaad ka garanaysaa ya waa kuwa samada buuxiyo samadu ceeryoonka tahay addat samaa wa xuqa laha an ta'id samada ayaa culays daraaddeed dunuunucday waana garteed samadu inay culays dunuunucdo meel afar farood la dhigaa samada kuma sugna in malak ama sujuudsan yahay ama rukuucsan yahay mooyaane ama taagan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu wa rufictu ilaa sidrati lmuntaha waxaana lay kor yeelay ee geedkii gobka ahaa ee lagu dhammaanaayey waa lagu dhammaanayaa maxaa loo yidhi yacni waan laga tallaabayn oo sare looma dhaafayo marka ciddii soconaysaa meesha maraysaa yani halkaasay ku dhammaanayaan oo socodkoodu ku egyahay halkaas ayuu ku ekaanaya faida nabiquha kaannahu qilaalu hajar faidaa nabiquhaa waaba iyadii oo geedkaa sidratulmuntaha la yidhaahdo midhaheedu kaannahu qilaalu hajar jalxadaha markaa meesha hajar la yidhaahdo jalxadaha jalxadaheedoo kale ayaa midhaheedu ay shabbahayaan xagga weynida jalxada waaweyn bay lahaayeen marka xabadda marka waxa weyaan yani midhka midhaha ee ku sugan geedkaas mid waliba jalxadoo kalead moodaa mooddaa intuu leegyahy xagga cidamkiis iyo weynidiis waa taqriib cidda loogu soo dhowaynaayo oo dadka marka loo sheegayo wa waraquhaa ka aadaani ilfiyara waxaad mooddaa caleenteeduna geedka sidratulmuntaha la yidhahdo caleenteeduna ka aadaani ilfiyala maroodyada dheghoodoo kalead mooddaa maroodyada dhegahoodoo kalead mooddaa ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin xagga marka laga eego shakliga iyo wareegga ay wareegsan yihiin ayaa lagaga shabbahaya laakiin cidamka ma aha cidamka aad bay u weyn yihiin oo dee maroodyadaabay ka weyn yihiin maroodyadaabay ka weyn yihiinoo caleenteedu aad bay u balballaadhantah ma aqaan sanadkay u hayaane waxay leeyihiin caleenta keliya waxay daboolaysaa adduunyada laakiin taasi waxay u baahan tahay dee daliil bay u baahan tahay fii asliha arbacatu anhaar geedka guntiisa waxaa ku sugan afar durdur baa ku sugan afar webi ama afar durdur oo biyuhu saa uga burqanaya nahraani baatinaani wa nahraani daahiraan afar durdur baa ku sugan ka bedelo waxaa ku sugan gunteeda nahraani baatinaani laba durdur oo qarsoon oo adduunyada aan ku muuqanayn wa nahraani daahiraan iyo laba durdur oo muuqda baa dunyada ku muuqanaya fa sa'altu jibriila waxaan weydiiyey buuhi jibriil faqaala wuxuu uhi ama albaatinaani fa fi ljanna labada qarsoon miyaa jannaday ku sugan yihiin xaqiiqatan wa ama aldaahiraani labada muuqda miyaa faalfuraatu waanniil waa furaat iyo niil weeye niilku waa kaas markaa mara suudaan iyo masar iyo mara marka horena waxa weeye meelo kala duwan buu ka yimaadaa oo marka waxa weeye isku darsamaadeed marka dambe isu yimaadaa qayb marka xagga etoobiya ka tagta iyo qayb marka waxa weeye xagga geesaha kale ka timaada qaybo ka yimaada waxa weeyaan haradii victoria ka timaada uganda wahaa kada laaga kalena waa leeyihi laakiin labadaa meelood waa ugu wen marka webigaas niil iyo webiga furaat webiga furaatna waxa weeye turki iyo ciraaq xagga turki baanu ka yimaadaa inkastoo biyo xidhanno badan lagu sameeyey oo dee kolley uu iska yaraadayba xagga ciraaq waxa soo gaadha waayahay uma furidat calaya khamsuuna salaa waxaa laygu faral yeelaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam konton salaadood baa laygu faral yeelaa labadan webi ee marka labada durdur ee aakhire ku sugan waxay culammadu yidhaahdeen waa kawthar iyo salsabiil ina acطaynaaka alkawthar salsabiil suurat dahri waa tii laynagu sheegay ama suurat linsaan furaat iyo niil waxay culammadu yidhaahdeen asalkaa dee jannada marka ahaa marka waxa weeye calaa kulli xaal xaqiiqatan baa jannada loogu dari doonaa kolleyna dee waxaa weeye siday yihiin waa iska beddelayaan hadday sidan markaa ay noqdaan marka mid lagu daro oo dee waxa weeye markaa anhaartii jannada marka inay la mid noqdaan ayay markaa noqonaysa uma furidat calaya khamsuuna salaa waxaa laygu faral yeelay konton salaadood fa xataa ji'tu muusa waan soo qaabilo waan soo noqday yacni soo jeestay yacni inaan dib u soo laabto ilaa aan muuse uu imiyo muuse soo gaadhay fa qaala wuxu uhi maa sanacta maxaad samaysay kaannahu leeyahay maxaa marka waxa weeye lagu soo amray ama maxaa lagugu faral yeelay qultu furidat calaya khamsuuna salaa waxaan ku idhi waxaa laygu faral yeelay konton salaadood qaala ana aclamu binnaasi mink anigu dadka waa kaaga aqoon badanahay dabaa'icda dadka iyo dhaqanka dadka waan ka aqaanaa calajtu bani israa'iila waxaan kula dadaalay yacni reer banu israa'iil baan dee hidaayada kula dadaalay ashadda almucaalaja mucaalajada waxaa la yidhahdaa muxaawalada yacni weliba yani markaa gacmaha iyo laga qabanayo jawaarixda markaa lagu isticmaalay waxaa laga tilmaamayaa in aad ula dadaalay siduu markaa u hanuunin lahaa oo wanaagga ay ula iman lahaayeen ashadd almucaalaja yacni dadaal iyo muxaawalo iyo isku day tii markaa ugu darnayd baan isku dayey sidaan markaa waxaweeye u e, hanuunin lahaa oo khayrka aan ugu hagi lahaa reer banu israa'iil wa inna ummataka laa tutiiq ummadaaduna ma kari karayso konton salaadood ma awoodays farjic ilaa rabbik ku noqo rabbiga fas'alhu takfiif waxaad weydiisataa fudaydin in markaa salaadaha kontonkaa laydinka fudaydiyo farajactu fasaltu waan noqday waan weydiistay ilaahay ayuu bariyey inuu ilaahay ka khafiifiyo fajacalaha arbaciin waa ka khafiifiyo afartan buu ka dhigay uma milahu intaa dabadeed sidii oo kale ayuu markaa sheegay oo yani intuu haddana u yimi oo soo gaadhay waxa weeye muuse muuse soo maray ayaa muuse sidii oo kale ku yidhi markuu afartan baa laygu soo fararyeelna wuxuu yidhi ku noqo rabbiga ummaddaadu ma kari kartee ku noqo rabbiga u weydiiso inuu kaa fudaydiyo haddana sidiibu ugu noqday waa weydiistay fa jacalaha alaasiin wuxuu ilaahay ka yeelay soddon salaadood uma milahu intaa dabadeed wuxuu sheegay sidaa yacni wax la mida in haddana markaa muuse markuu soo gaaday in muuse sidii ku yidhi sidii oo kale oo yidhi noqo rabbigaa weydiiso fudaydin fajacalahaa cishriin wuxuu ilaahay ka yeelay labaatan uma milahu wuxuu sheegay haddana hadalkii hore hadal la mida in muuse sidii oo kale ku yidhi fajacalahaa cashran waa ku noqday waa weydiistay ilahay wuxuu ka yeelay toban uma ataytu muusa haddana muusaan u imi buu yidhi faqaala milahu hadalkii hadal la mida ayuu marka uu yidhi dabeedna markaa sidii ayuu markaa eh, ugu noqday fa jacalaha khamsan wuxuu ka yeelay shan ayuu ilaahay ka yeelay shan buu ka yeelay fa ataytu muusaa muusaan haddana u yimi buu yidhi faqaala maa sanacta wuxuuhi maxaad samaysay qultu jacalaha khamsan wuxuu ka yeelay baan idhi ilaahay salaadihii faralka nagu ahaa wuxuu ka yeelay shan faqaala mislahu hadalkii hadal la mida ayuu yidhi oo muuse ku odhanaya ummaddaadu ma kari kartee rabbigaa ku noqo fudaydin inuu kaa fudaydiyo kaa khafiifiyo weydiiso faqultu sallamtu wuxuu ihi waa nabadgeliyey oo bimacnaa waa u hoggaansamay yacnii sidaas markaa lay sheegay baan markaa nabadgeliyey oo bimacnaa u hoggaansamay fa waa la dhawaaqay innii qad amdaytu fariidatii wa khafaftu can cibaadii anigu waan socodsiiyey faralkaygii bimacnaa salaadahan faral yeelay waan socodsiiyey oo sidaasaan ku socodsiiye ku sugay wa khafaftu can cibaadii waana ka fudaydiyey addoommadaydii wa ajzi alxasanata cashraa waxaanan ku abaalmarinayaa alxasanata halka xasano toban baan ku abaalmarinayaa toban xasano baan ku abaalmarinaya Ah, sanadiiba toban baan abaalkeeda ka dhigaya waxaa riwaayadka qaarkood ziyaadinayaan waa khamsun fi lcadadi khamsuuna fi lajri shan lagu dhuftay toban waxay noqonaysaa konton tirada shan bay ka tahay laakiin xagga abaalmarinta konton bay ka tahay ya konton ayay markaa ka tahay kontonkana waxaa loogu abaalmarinayaa yacni waxa weeye waa xaggii markaa fadliga markaa weeye oo kaanahum ay tukadeen ah, konton salaadood baa sawaabkeedii ajarkeeda markaa la siinaya xadiiskana bukhaariiyo muslim ayaa markaa soo wariyey muslimna markaa midalla ku dhow ayuu markaa ayuu soo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamaya waxaa ka mid a ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay beytulmacmuur oo qur-aankana laynagu tilmaamay ayuu tafsiilkiisa halkan ku sheegay oo ku caddeeyey inuu yahay markaa guri ay malaa'igtu eh, u soo cibaado doontaan oo ku tukadaan yacnii gurigaasna waxa weeye maalin kasta cadadkaa go'an inay ku tukanayaan kulla yowm maalinay cadadkaasi dhinmayaana aanu jirin malag mar galayna aanu mar labaad soo gelin oo fursad u helin waxyaalaha xadiisku sheegaya waxaa ka mid mida ah sidratlmuntaha iyo sifooyinka uu nebigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha marka laynoo sheegay waxaa ka mid a ah geedka guntiisa inay marka anhaari ka soo baxdo oo anhaarta jannadu inay marka ka soo baxayso geedka guntiisa iyadana waxaa ku tusinaya xadiiska ayaa ku tusinaya waxyaalaha xadiisku sheegaya waxaa ka mid a ah nebiga calayhi salaatu wasalaam in konton salaadood markii hore lagu soo farl yeelay laakiin markii dambe uu ilaahay baryey oo ilaahay ka khafiifiyey waxaana sabab u ahaa khafiifintaas iyo baryada uu ilaahay baryey waxaa sabab u ahaa nebi muuse calayhi asalaam ayaa sabab u ahaa halkaana waxaa ka muuqata inuu midna ummaddan ku leeyahay oo waxa weeye markaa nooc ixsaana uu sameeyey yacni markaa ayaa markaa ka muuqata yacni nebiyaduna sidoodaba yani dadka waxay la jecel yihiin khayrka iyo wanaagga ayay la jecel yihiin khayrka iyo wanaagga ayay la jecel yihiin yacni waxaanu yidhi marka nebi muuse ana aclamu binnaasi mink waxaa laga qaadanayaa mafduulku inay dhici karto yacni mas'alo ama markaa inay dhici karto inuu inuu uga aqoon bato faadilkii ayaa markaa laga qaadanaya hadalkii oo mujaradana uma sheegin oo ma odhan markaa rabbi ku noqo fudaydin weydiisee waa u tacliiliyey oo u sababeeyey waxaanu tilmaamay eh, in ummaddu ayna awoodaynin ummaddiisu isaguna dadka inuu uga aqoon badan yahay oo waxa weeye markaa dee muxaawalo badan iyo ku dadaal badan inuu kula dadaalay markaa hidaayada iyo wanaagga kula dadaalay daaqada laga nafinayaana waxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamayaa in nawcan maa cusri ku tahay wa ilaa taaqadii dee waxa weeye e, takaaliifta ku xidhmaysay waa xaasil oo laa tutiiqu marka leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha yacni waxa weeye e, waxyaalaha qaarkood baa waxa dhici karta qoftu inuu waxyaalaha qaarkood baa waxaa dhici karta qofku isagoo kari kara ayaa haddana kulfa ay ku tahay noocan maa nooc mashaqi ay ku jirtaa marka hatuu sheegayaa wa ina ummataka laa tutiiq yacni itaaqadii ama awooddii takaaliifta ku xidhmaysay baa ka maqan muraadku ma aha waxaa laga tilmaamayaa yacni marka waxay ku tahay xoogaa dhibbay ku taha laga tilmaamaya dhibbay ku tahay ayaa marka laga tilmaamaya bal dad baa marka hadda shantii salaadood marka waxay ku culus tahay oo mashaqo ka dareemaayo oo aad ay ugu culus tahay bal ka warran konton salaadood hadday noqon lahayd maalintii habeenkii ya ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mida inuu waxaweye inaga fudaydiyey ayaa markaa ka mida waxaa kaloo ka mida ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaahay inuu aqbalaayey ayaa markaa ka mida ducada nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu ilaahay aqbalay riwaayaadka qaarkood waxaa usoo aroortay salaadaha inuu u dhimaayo shan shan laakiin xadiiskani wuxuu sheegayaa markii hore toban toban inuu u dhimay markii ugu dambaysay shanta inuu dhimay markii ugu dambaysay shanta inuu dhimay shanta lafteeda nebi muuse wuxuu ku yidhi ku noqo rabbiga oo iga fudaydi dheh si shanta looga yareeyo marka taas waa ka xishooday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arrinkaa waxa weeye waa sallimay oo waxa weeye markaa waa nabadgelyo waa u hoggaansamay yacni saasaan u aqbalay oo in markaa waxa weye wax markaa eh, codsiyo dambe aanan ka daba keenin ayaa saa ku qaatay yani xishoodu rabbi ka xishoonayo daraaddeed markaasaa waxa weye loo dhawaaqoo la yidhi yacnii faralkaygii saasaan ku socodsiiyey addoommadaydiina waa ka fudaydiyey yani markaasaa lagu yidhi marka in yacni laa yubadalu lqawlu laday odhaahda agtayda la bedeli maayo odhaahda agtayda la beddeli maayo ilahay isagoo og markaas saas inay dhacayso ayuu haddana saa ka yeelay oo baryada la baryaayo allah jecel yahay dadka qaarkood waxay doonaan inay qisada nebi muuse deliishadaan oo yidhaahdaan amwaaddu waa baryi karaa maadaamay wax anfici karaan oo dee nebi muuse wax anfacay isagoo dhintay dabadeed yacni amwaaddii waa la baryi karaa laakiin cala kulli xaal taas wax daliili uguma jiro wax daliili uguma jiro baryadu waa cibaado ilaahay la caabudaayo cibaadaduna tawqiifi weeyo nas bay ku dhisan tahay oo waa inay tahay tacliim lagala kulmaayo yacni xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmayo laynama odhan marka waxa nebi muuse baryaa ama nebiyadii hore barya ama awliyada baryaa adilo uma hayno waxaynu haynaa in allah la baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga i ibarya haddaa ibaridaan waan idinka aqbalaya yacni allah in la baryo oo dadka allah lagu xidho quluubtooda ayaa adiladu sheegaysa yacni marka in amwaad la baryo laynooma sheegin bale cumuumaadku waxay sheegayaan inaan la baryi karin ayay sheegayaan waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qatmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum cumuumaadka aayaadkana in la qaato waa laazim naska caamka caamnimadiisaa la qaadanaya wman adlu miman yadcu min duni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim haafiluun yacni mantu waxa weeye asaalatan de waxay u sugan tahay in loo isticmaalayo caaqilka yacni yaa ka baadi badan cid ka baadi badani ma jirto cid baryaysa man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaama yacni ma aha dhagxan iyo markaa dhiro oo keliya in arrin ku saabsan yahay waxay asal u tahay manta in loo isticmaalaayo lilcaaqil yacni marka in loo isticmaalayo marka caaqilka in laga saaro oo la yidhaahdo waxa weeye waxaa loo jeedaa un dhir iyo dhagxan iyo wax la mida loo jeedaa uun lagu gaar yeelo dee sax noqon mayso waa caam mantuna waxay ka mid tahay waa mawsuuloo cumuumaadkay ka mid tahay alfaadda caamka ee siiqa cumuumka faa'iideynaya ayay markaa ka mid tahay mar hadday caam tahayna wax kastay ku rumowdo ayaa soo gudagelaya wax kastay ku rumowdo marka amwaadda dhimatay ee la baryaya cumuumkay ka mid tahay meel looga saaraa ma jirto meel looga saaraa ma jirto marka halkaas waxa weeye cumuumaadkuna saasay u diidayaan waa midda kale arrinka ku saabsan waxa weeye nebi muuse ayaa yacni talo u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taas marka lagama qaadanayo nebi muuse aynu baryi karo ya nabi muuse iyo nebi maxamedna way kulmeen sidii waxa weeye markaa yacni laba ruux ay u kulmaan oo kale ay u kulmeen haddama aragta waayo nebiga xaqiiqatan baa markaysa waxaa loo dheelmiyey samawaadkana loo korsiiyey yacni marka waxa weeye uu nebi muusena markaa la kulmay marka ciddii waxa weeye dee samada kori karta oo marka waxa weeye halkaa kula kulmi karta muuse tala dee waa ka qaadan kartaa gaayatu maa fi lamr ya laakiin in la yidhahdo adoo arlada joogaad baryi kartaa dee sax ma aha daliilna uguma jiro waxa ugu badane markaa marka sidaa la odhanayaana waxa weeye waa in la leeyahay waa ka qiyaasanaynaa qiyaaskana meel nas markaa ku sugan yahoo nas diidaayo lama qiyaasto laa qiyaasa maca nasi arrinkana waa arrin khawaariqulcaadaad ku saabsan markaa saas aawadeed yacni waxa weeye masalada noocan oo kale ah yacni qiyaaskuma gelayo qiyaaskuma gelayo laa qiyaasa maca annasi marka waxa weeye wax daliili uguma jiro qolyaha qubuuriyada ah wax daliili uguma jiro saas aawadee amwaadda in la baryo dadka dhintay in la baryo ama awliya ha ahaadaan ama kheyrkooda ha ahaadaane daliil uguma sugnaa qisadanna ma deliishan karaan saas iyadaa weeye yacni nabiga waxaa loogu dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam faralkaygii saasaan ku socodsiiyey bimacnaa salaadihii faralka ahaa waxaan ku sugay shantaas salaadood waa ku socodsiiyey waxaa loo jeedaa bimacnaa waxba laga bedeli maayo wax dambeoo sii nuqsaaminaya ma jirto addoommadaydana waa ka khafiifiyey oo kontonkii salaadood baa laga khafiifiyey ilaa shan laga dhigay wa ajzil xasanata cashra xasanadana waxaan ku abaalmarinayaa toban oo bimacnaa toban lagu dhuftay shan waxay noqonaysaa konton marka fadligii kontanka salaadood bay helayaan iyagoo shan salaadood keliya tukanaya taasina waxay ka mid tahay min fadaa'ili hadihi lumma in camalkeedoo kooban oo yar eh, haddana markaa iyadu ay fadli badan tahay gees kale cimrigeedu uu yaryahay haddana iyagu ay fadli badan yihiin oo ummadihii hore qaarkood waxay noolaan jireen boqolaal sano ama kun sano ama wax la mid a ah. haddana maca daalik ummatu muxamed baa ka fadli badan antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah xadiiska imaam axmed wakhayruhu soo wariyey min xadiisi mucaawiyat ibni xayda waxa uu sheegayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood baa kaamil yeelaysaan oo dhammaystiraysaan bimacnaa sagaal iyo lixdan ummadood oo kale a idinku toddobaatan ku tihiin antum khayruha wa akramuha cala allah idinka ugu khayr badan ilaahay agtiisana ugu sharaf badan taasina waxay markaa caddaynaysaa fadliga ummaddan aayadduna waa sheegaysaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk